saasuu marka ahaa nebigu slى الlaه عalيه wali wsلم rawaه الbخaariي وعn caaئiشhaةa رadي الله عanهa أna rasuul الlahi slى الlه عليه وsلم kaana yuصلي إحدى caشhaرaةa رagcة wuxuu tukan jiray kow iyo toban ragcadood tacni fi leyl habeenkii bay ka wada yasjudu sajdaةa min dalik ragcadihiisu nooc ay ahaayeenna xadiidkan kadu wuxuu fikrad naga siinayaa rukuucdii iyo sujuuddii iyo intay la ekaayeen xadiidkii aan soo maray ee labadii xadiid aan hadda ka hor soo maray ee kii xudayfa iyo kii ibni mascuudna qiraa'adiisu say ahaayeen ee u dhaadheeraayeen wuuna tusinaya marka um اlmuؤminiin radi allahu canha waxay leedahay yasjudu sajdata min dalika hal sujuud oo sujuudahaas ka mida uu tukanaya buu sujuudi jiray qadra maa yaqra'u axadukum hamsiina aaya qabla an yarfaca ra'sahu inta uu midkiin ka aqriyayo konton aayadood in la eg ayuu hal sujuuda ku jiri jiray intaanu sujuuda ka toosin wayarkacu rakcatayni laba ragcadoodna waa tukan jiray qabla salaati اlfajri oo labada salaadood ee salaada subax ka horaysa oo sunnadiisii ah ثuma yطaju calىa shiqihi اlأyman dhankiisa midigtu u seexan jiray xataa yaأtiyahu اlmunaadi ilaa uu uga yimaado muadinku lisalaa salaada uu ugaga yimaado salaada ogeysiiyo salaada inuu aqimayo uu rabo rawahu الbخaariي وعنها radي allahu canha qaalat ma kaana rasuulu الlahi salى الlaه alay slm rasuulka alla ma aanu ahayn yaziidu fii ramadaana walaa fii غayrihi calىa إxdaa caشhaرaةa ragca kii ka ziyaadiyo wax ku dara ramadaan iyo غayrkii toona kow iyo toban ragcadood hadalkaana waxay tihi mar uu weydiiyey abu salama ibn cabdiraxmaan yaa wuxuu weydiiyey meequu tukan jiray nebigu salى اllahu alيyh wali wasalam ramadaanka habeenkii salaatuleyl markaasay waxay tihi ramadaan iyo kayrkii toona waxba ma aanu ka badin jirin kow iyo toban ragcadood kow iyo toban ragcadood buu tukan jiray kolka qaarkoodna saddex iyo toban ragcadood ayuu tukan jiray marka riwaayaadka iskhilaafkoodu wuxuu ka yimaadaa laba ragcadood oo fudfudud oo ku bilaaban jiray iyo laba ragcadood oo fudfudud oo ka dambayn jiray witriga iyo kuwayaalkaa tirintooda iyo buu ka yimaadaa markaas iyay qaarba marka si u tiriyaan laakiin kolley waxaa kolka qaarkoodna koo iyo toban buu tukan jiray kolka qaarkood saddex iyo toban buu tukan jiray labadaasaana u badnay inuu ka yareeyaase waa dhici jirtay oo sagaal iyo toddoba iyo shan iyo minahaasna marka waa dhici jirtay qof alla qofkii marka salaada cishaha marka uu tukado iyo sunnaheeda wax salaado ah walow hal ragca ha ahaato walow shan ha ahaato walow saddex ha ahaatee tukadaaba qiyaamu leylkii iyo witrigii nasiib waa ka helaya ah, saasuu yeeli jiray yusallii arbacan afar ragcadood buu tukan jiray falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna ha waraysanin quruxdoodii iyo dherarkoodii yani wax la tilmaami karaya maahe waa dheeran jiray o qurxin jiray oo khushuucdooda iyo rukuucdooda iyo sujuuddooda iyo qira'adooda iyo uu wanaajin jiray ثuma yuصلii arبعan haddana afar buu tukan jiray falaa tsأل can xusnihinna waطuulihin afar afar buu u tukan jiray baad hadda aad mooda inay leedahay hadda kahorra waxaan soo maray inuu laba laba u tukan jiray marka waxa weeye laba siyood mid baa loogu jawaabay mid waxa weye in la yidhaaho kolkol buu sidantada yeeli jiray afar afar ragcadood isku xidhan jiray maxaa matnaa matnaadii ay xadiidkii ibni cumar iyo caaisha aan ku soo maray ma aha sida daa'imka ama sida wanaagsan afdalka abuu sheegayo midda kalena waxaa weeyaan waxay ka wadaa afartan tada ragcadood kolkuu afar ragcadood uu tukado oo yani laba salaadood uu ku tukadaba inuu nasan jiray oo sida taraawiix waxa loogu magacaabayba waa nasashada kolkii afar ragcadood uu tukadaba la nasan jiray uma yusallii alaaan haddana saddex buu tukan jiray faqultu markaasan waxaan idhi caaisha ale radi allahu canha yaa rasuula allahi atanaamu qabla an tuutir miyaad seexanaysa adoon witri tukanin faqaala markaasuu yihi yaa caaisha ina caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbii muttafaqun calayh aniga labadayda indhood baa seexda mooyaane qalbigaygu ma seexdo oo marka yani hurda ila tegi mayso oo witrigu inuu iga tago ka baqi maayo ambiyada allena calayhim الsalaatu wasalaam sidaasoo kaley ahaayeenoo qalbigoodu ma seexan jirine indhahooda seexan jiray mutafaqun caleyh w canha radia allahu canha ana nebiya sal l slam kaana yanaamu awala alleyl habeenka gelinkiisa hore waa seexan jiray wayaquumu aakhirahu aakhirkiisana waa soo toosi jiray fayusallii markaasuu tukan jiray muttafaqun caleyh وعن can ibni رضي الله عنه canhu qaala sallaytu maca rasuuli صلى الله عليه alay slm habeen baan la tukaday rasuulka alla salى اllahu alيyه wali waslm falam yazl qaa'iman maana ka zuulin inuu taagnaado xataa hamamtu biamrin suu ilaa aan kaga hamiyey wax xun qiila waxaa lagu yidhi maa hamamta oo maxaad ku hamiday qaala hamamtu an ajlisa waadaca waxaan ku hamiyey inaan ka goosto oo aan iska fadhiisto oo aan ka tago isagoo keligii taagan muttafaqun calayh waanu soo marray oo raqam miya wa halaatan ku soo marray وعn xudayfةa رadي الله عanه qاal صlaytu mعa النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة faاftataxa البqرة bqru bilowday faqultu yarkacu cinda الmئة aayadda boqolaad buu ku rukucaya baan is idhi ثuma madaa waa socday oo waa dhaafay faqultu yusلii biha fii rakcة fii rakcan yani wa ka wada fii salaa salaad buu ku tukanayaayo iyadu u kala goynayaa oo nuskeeda markuu joogo ku rukucayaa nuska dambena mid kale ku tukanayaa baan is idhi famadaa waa socday oo waa dhaafay nuskii faqultu yarkacu biha iyadu ku rukuucaya hal ragca ku tukanayaa baan is idhi uma uma اftataxa الnisaa faqara'ahaa uma اftataxa aala cimraan faqara'ahaa saddexdaa suuradood buu aqriyay yaqra'u isagoo aqriyaya mutarasilan yani mutamahilan isagoo tartiibsanaya kaasiya u aqriyayo aan boobsiinaynin faإida mara biaayatin fiiha tasbiixun sabax aayad subxaan allahi si uu ku jiro markuu soo maro wsfiqsan jiray waidaa mara bisu'aalin sa'l waidaa mara bitacawudin tacawud ثuma rakaca haddana waa rukuca fajacala yaquul subxaana rabbi alcaiim inuu yidhaah buu bilaabay subxaana rabbi alcaiim wabixamdihina marka iyo waa jiraan dadka qaarkood baa waxay shakiyeen xadiidkan kadiga kolkay arkeen wabixamdihi inayn rukuucdii sujuuda ku jirin laakiin waa ku jiraayo riwaayaad kale iyo xadiid kale bay ku sugnaadeen fakaana rukuucuhu naxwa min qiyaami taagnidiisii wax ku dhow ayay rukuucdiisii ahayd uma qaala samica allahu liman xamidahu rabbana laka alxamd ayuu yidhi uma qaama qiyaaman طawiila taagni dheer ayuu taagnaa qariiba mima rakac oo ku dhow intii uu rukuucay uma sajadaadana waa sujuuday oo faqaala subxaana rabbi alأclىa fakana sujuuduhu qariiba min qiyaamihi rawahu muslim isagana waa soo hormaray oo boqol iyo laba yuu ku soo horomaray وعn jaabirin radي allahu canhu qaal suila rasuulu llahi sala allahu alayh wali slm ayu salaata afdal salaada keedee ugu fadli badan ee qaybaha salaadu ay ka kooban tahay iyo acmaasheeda kee ugu fadli badan baa la weydiiyey qaala markaasuu yihi tuulu lqunuud qunuudkana taagnida laga wado macaani dhowr ah ayuu qunuudku leeyahay hadda macnaha laga wadaayo waa taagnida taagni dherarka ayaa ugu fadli badan leanna kolka waxa lagu aqriyaya dikriga lagu aqriyaya waa qur'aan qur'aankuna afdalu dikri weeyaan markaas waxaana kusoo xiga sujuudda kusoo xigta labadaa rukni qiyaamka iyo sujuudda labadaasaa ugu fadli badan salaada qaybaheeda rawahu muslim almuraadu bilqunuuti اlqiyaam w can cabdillaahi bni camr bn اlcaasi radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اله alay slm qaal axabu الصalaati ilى اllahi salaatu daawuud وأxب الصiyaam ilى اllahi صiyaamu daawuud kaana yanaamu أwla الleyl habeenka gelinkiisa hore uu seexan jiray nisa leyl habeenka gelinkiisa hore buu seexan jiray waa daawuude wayaquumu huluثahu huludkiina waa tukan jiray wayanaamu sudusahu suduskiisa dambena waa tukan jiray wayasuumu yowma wayftaru yowma maalinna waa afuri jiray maalinna waa soomanaan jiray muttafaqu calayh kanna waa soo hormaray oo wuxuu noogu soo hormaray mia wa hamsiin bay noogu so hormary isagoo riwaayaad fara bad badan oo kala gedisan lehoo riwaayaadkii o dhan uu wada xagga ku sheegay halkanse hal riwaaya keliya ku daystay وعn jaabirin radي allahu canhu qaala samictu rasuul اlahi sal ly slm yaquul ina fi اleyli lasaaca sida u leedahay jumcadu iyadu waxay leedahay saacatulijaabay leedahay iyada waan soo maray saacatulijaabahana marka iyadu maalintii bay ku jirtaa habeenka ma aha laakiin habeenku isagu wuxuu iska leeyahay waqtu lijaaba wuu leeyahay joogto ahoo habeen kastaba oo kana dheer tii iyada ay muddadeedu ka dheer oo waqti dhan qaadanaysa marka wuxuu leeyahay habeenka waxaa ku jira saacad baa ku jirta saacaddana waa sidii aan sheegnay way qadar oo baa ku jira laakiin tan waa dheer tahay oo hal saac waa kaba badan taad moodaa laa yuwaafiquhaa rajulu muslimun aanu waafaqaynin nin oo muslimaho yas'al اllaha tacaala khayra min amri اdunya wاlaakhira alla weydiisanaya wax khayraho amar aakhira iyo amar addunya midun ku saabsan oo naftiisa ama muslimiinta ama ahalkiisa wuxuu noqdo ilaa acطaahu iyaaha acطaahu iyaahu wuu siinaya khayrka alle subxaanaه wa tacaala wadalika kula leyla kaasuna waa habeen walbaba habeenka jumcada un ma aha ama habeenka ciidda iyo waa habeen walbaba rawahu muslim saacaddaasuna marka waxaa weeye waa huludka dambe habeenka huludkiisa dambe oo dhan weeyaan saacatu muxuuha isaga ah marka waa waqtiga alle subxaanahu wa tacaala nusuulkiisu uu joogo uu ka soo degaayo usoo degayo samaa dunya usoo degayo weeyaan oo waqtigaasna marka istikfaar iyo allabari ayuu aad iyo aad ugu haboon yahay waa dadka waa ku dadka qaarkood alla ku ammaanay وبالأسحاar hm ystغfiruun وعن أbي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل إذا qاama أحadكم من الليل midkiin hadduu habeenkii uu kaco oo salaad uu u kaco oo tukanayo falyftatix الصلاaةa بركcatayni خaفيifatayn ha ku bilowdo salaada laba ragcadood oo fudfudud rawahu msلم nebigu sal lla alay slam marka uu soo tooso wuxuu ku bilaaban jiray horta ugu horeysa rumay buu ku bilaaban jiray weliba kolkaa uu soo toosa aayadihii uu akriyayo suuratu ali cimraan tobanka aayadooda ugu danbaysa marka uu aqriyayo intuu aqriya buu wejiga gacanta marmarin jiray markaasna kolkuu soo weysaysta haddana laba ragcadood ayuu ku bilaaban jiray oo fudfudud intaas oo dhanna tanshiid naftiisa uu nashaad gelinayo oo aahaartii muxuu ahaay hurdada uu iska bibi'inayo oo salaatuleilkaas munaajaadka rabbigii uu ku qaadanayo ee ragcadaha dhaadheer uu ku tukanayo oo ugu diyaar garoobayo ayaa ahay isagoo kolkaa marka nashaadkiisu maanta u taab noqday oo aad iyo aada nashaad u leh oo ruuxdiisa maanaweedii aada u sarrayso <clears throat> iyo kolkaa marka salaatuleilkii tukan jiro sidaa idinkana yeelu leeyahy marka وعن عائشhaةa رضي الله عنها qالت kاn رsuل الله صلى اه عليه وسلم إذا qاma min الليل اftتaxa صلاaته بركcتين خفيiفتين laba ragcadood fudud ku bilaaban jiray ha uu amray dadkana u amray rwاه mسلم وعنها رضي الله عنها qاaلت kاna رsuل الlه صلى ل سلم إذا فاaتته الصلاaة min الليل wuxuu ahaa markay ay ka tagto salaada habeenkiihi min wajacin xanuun ay uga tagto o غayriha ama wax kale صلىa min النهاari ثنتي caشhaرaةa ركعة maalintii buu labiyo toban ragcadood tukan jiray oo witriga iyada maalintii ma aanu witri lama imaan jirine shafci buu ku khatimi jiray rawaahu muslim waqad sabaqa biraqam miئa خamسa وخamsiin وعan cmر بn الخطاaب رadي الله عanهu qaala qaala rasuul الlah صلى اه عليه وسلم man naama min xizbi can xisbihi qofkii wardigiisii ka seexda xisbiga waxaa laga wadaa muxuu ahay qadarkii qur-aanka ee habeenkii uu aqrisan jiray ee sanada ku aqrisan jiray ilan wardigooda qur-aanka ah ay aqrisan jireen nin waliba qadar uu habeenkii aqriyo uu lahaa salaatuleilka iyo ku aqriyi jireen marka qofkii ka seexda ow can shay-in minhu ama qaarkii ka seexda faqara'ahu oo aqriya fi ma bayna salaati اlfajri wa salaati الظhr kutiba kutiba lahu kaأnamaa qara'ahu min alleyl sidii isagoo habeenkii aqriyay oo habeenkii aanu kaba tegin yaa lagu qorayaa rawahu muslim haddiise marka salaada duhurka oo ay kol gasho waa inuu waqtigaas fadligaas badan inuu ka tegay oo uu la mid noqonayo mxuaha qada oo kale uu noqonayo وعn أbي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم رحم الله رجuلا qاama min الليل allah u naxariisto nin oo habeenkii toosa oo tukada faصلىa oo tukada وأyqada imra'atahu haweenaydiisiina toosiyey fain abad haddii ay diiddo oo hordada isku nabto nadaxa fii wajhiha almaa ku rusheeya wejigeeda biyaha raxima allahu mra'atan haweenayna allah u naxariisto qaamat min alleyli habeenkii toosta fa fasallad oo tukata waqadad zawjahaa ninkeediina toosisa fain abaa haddii uu diidana nadaxat fii fii wajhi almaa ku rushaysa wejiga biyaha kaga rushaysa rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix wa huwa kama qaal raximah اllahu taعaalى alxadiiثu صaxiix صaxaxu sheikh اlalbani fi صaxix jaamiع الصغيr وعنه رضي الله عنه وعن أbي سعيid الخdري رضي الله عنهma أbو هurayra yani أbو سعيid الخdري kol kolba mجlis isugu imaan jireenoo hal xadiiث ay wada warin jireen ama qof midkoodaba mجlis gaara kaga wariyey ayaa goorta dambe isku qaban jiray oo xadiidka isku si ay uga maqla qaala qaala rasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم إذا أyqd الرaجل أهlh min الleyl qofku markuu toosiyo habeenkii ciddiisa yani xaaskiisa uu toosiyo fasallayaa ay tukadaan mise wuxuu yidhi sallaa uu tukado rakcatayni jamiican laba ragcadood laba ragcadood oo keliya kutiba fi الdaakiriina wالdaakiraat waxaa lagu qorayaa kuwa daakiriinta ay raggaaba isna lagu qoraya iyadana daakiraadka lagu qoraya laba ragcadood oo keliya hoo isaga iyo xaaskiisii ay labaduba tukadeen ama ha isku xidheen ama ha kala xidheen ama si ay noqdaanbaba marka waxaa weeyaan haddii uu keligii tukan lahaa ajri aanu heli lahayn yuu kolkuu islaantiisana uu toosiyo iyona ay tukato wuu helaya rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay weeyaan alimaamu nawowi radi allahu canhu uu sheegay oo xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu اlalbaniy fi صaxiixi sunani ibni maaja wa mishkaati اlmasaabix wa sunani wa صaxiix sunani abi daawuud وعn caaئiشhaةa radي allahu canha ana الnabiya slى اllahu عalيyه wali وsلama qaal إidaa nacasa axadukum fi الصلاة midkiin marka uu ku hurdoodo salaada dhexdeeda salaatuleilka uu ku dhex hurdoodo ay lulma qabato falyarqud ha seexdo xataa yadhaba canhu الnowm ilaa hurdadu ay ka baaba'do faإna axadakum midkiin idaa صallaa markuu tukado wa huwa naacisun isna uu lulmaysan yahay lacalahu yadhabu waxaa suurooda inuu tago ystakfiru inuu dembi dhaaf alla weydiisto uu is yidhaahdo ducayso fayasuba nafsahu yani yadcuu calىa nafsihi uu naftiisa habaaro ayaa suurowde muttafaqun calayh marka inuu ku dhaco mafsadadaa ku dhaca kacabsiga daraaddii buu leeyahay nebigu sal ly slm markay hurda qabato ha iska seexdo wa can abi hurayrata xadiidkana marka wuxuu kusoo hormaray raqم miئة سبعة وثمانين وعن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم إذا qاama أxadكم min الليل midkiin markuu habeenkii tukado faاstacjama الqur'aan عalى lisaanihi uu qur'aanku ku xidhmo carabkiisa oo qiraa'adii uu hurdo daraaddeed loo wadi kari waayo falam yadri aanu ogeyn maa yaquulu waxa uu dhahayo oo is arkaayo isagoo meel kale aaday hadba u is arkaayo hurdo daraaddeed falyadajac ha seexdo rawaahu muslim ayb marka waxa weeyaan xadiidkan iyo xadiidkii hore isla macno weeyaanoo midna wuxuu ku sheegay inuu ay suurowda xagga ducada inuu ku qaldamo oo halkuu ka ducaysan lahaa ishabaaro kana xagga qiraa'ada inuu ku qaldamo labadaba marka oo suurad siday ahayd si aan ahayn u aqriyo oo suurad suurad kale u dhexgeliyo labadaasba marka laba arrimood oo mafsadaha weeyaan si uu uga uga baxsado ha iska seexdo ha fahmaysto hadduu taagnida ka cajizana isaguna waa sidoo kale waa kay aan soo marray xadiidkii zaynab iyo xarigeedii inuu faray nebigu salى الlahu عalيyه wali wasalam inuu qofku intuu nashaad leeyahay iska tukado markuu daale ee uu nashaadkii uu waayana uu iska seexdo xataa haddayn hurda qaban baabu istixbaabi qiyaami ramadaana wahuwa taraawiix tukashada habeen habeenada ramadaan la tukado oo midda taraawiixda lagu magacaabo yani waa tasmiye dambe oo dadku ay u bixiyeen weeyaan kaas weeyaane kaasuu marka kaga hadlaya وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم qاaل man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih qofka tukada habeenada ramadaan iimaan u xaqnimadiisa rumaysan yahay qiyaamka xaqnimadiisa iyo ajri doon oo alla agtiisa ajir kaga doonayo oo dan kale aanu lahayn qofkii labadaa niyadood ku tukada gufira lahu maa taqadama min denbih muttafaqun calayh wa canhu radia allahu canhu yani can abi hurayra qaala kaana rasuul lahi sala lla lay slm rasuulka alle wuxuu ahaan jiray yuragibu fii qiyaami ramadaan wuxuu ku guubaabin jiray dadka qiyaamu ramadaan qiyaamu ramadaan buu ku guubaabin jiray wayaquulu wuxuuna min gayri an ya'murahum fiihi bicaziima yani biamrin qaطicin jaazim isaga oo aan amrin amr waajiba aan amrin laakiin amri nadbi amray iyuu ku guubaabin jiro fayaquulu wuxuu dhihi jiray man qaama ramadaana iimaana واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbih sidaasuu dhihi jiray rawaahu muslim marka eh, gubaabada keliyuu ku dayn jiray nebigu sal ly slm dadku ku gubaabeeyo fadligay leedahay uu sheego oo eh, uu qaflada ka nahiyo laakiin nidaam kale ma aanu u samaynin jamaaca eh, in lagu tukado iyo in furaada lagu tukado iyo cadadka ragcadoodii la tukanaya midna uma aanu u xadidin markaas muslimiinta goortii e dambe fii zamani cumar ibn khaaab radi allahu canhu jamaaco iyagu u sameeyey jamaacadii baana ila al'aan hadda socoto oo ehm, mxua ijmaac min almuslimiin weeyaan cadadka ragcadaha ee la tukanayana isagu cadadkii uu tukan jiray waan soo sheegnay muslimiintase cadad go-an oo gaar ah ma aan u sheegin sheekh alalbani isagu wuxuuba ku adkaysta isagoo ku raacaya arrinta abubakr ibn khusayma radi allahu canhu in saddex iyo toban ragcadood aan laga badin karaynin oo mashruucba ayna ahayn labaatan in la tukado saasuu isagu marka ku doodaa rag kalena waa kula doodeenoo xadiidku isagu daciifinayo oo zamn cmar ibn khaaab radi allahu canhu in labaatan ragcadood la tukan jiray ah rag baa saxiix yeelay isna waa u daciifiya baabu fadli qiyaami laylati اlqadri wa bayaani arja layaaliha leylat اlqadriga tukashadeeda fadliga uu leeyahay iyo habeenada loogu rajo weyn yahay ee ugu aanaysan inay laylaة اlqadri noqoto qaala allahu tacaala inaa anzalnaahu fii laylaةi اlqadr anzalnaahu yacni اlqur'aan qur'aanka waxaan soo dejinnay laylaة اlqadri baan soo dejinnay ilى akhiri suura wa qaala tacaala inaa anzalnaahu fii laylaةi mubaaraka waxaan soo dejinnay qur'aanka habeen barakaysan baan soo dejinnay suurad aayad kalena waa ka kule shahru ramadaan aladi unzila fiihi اlqur'aan intaasoo dhanna marka waa isu wada imaanaysa horta laylaة اlmubaaraka iyo laylaة اlqadri waa isku mid midda sheegaysa hadda sheegaysa ramadaan in la soo dejiyeyna ma khilaafayso kuwankado oo bisha laylaة اlqadri ay ku jirta de waa ramadaan marka saddexda aayadoodba waxay isku waafaqsan yihiin in qur'aanka la soo dejiyey bisha ramadaan habeen ka mida oo laylaة اlqadri la yidhaaho muxuu ahaa waxaana la og yahay qur-aanku inaanu hal mar soo degin oo sidii kutubihii hore ka horreeyey ay hal mar usoo degi jireen aan usoo degine uu nujuum kusoo degi jiray oo saddex iyo labaatan sannadood nusuulkiisu uu socday oo kolkay la yaabeen mushrikiinta ay la yaabeen ay yidhaaheen lowlaa unzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida allana uu sheegay subxaanahu wa tacaala fawaa'idda iyo xakamta arrintaa ku jirta oo ugu jawaabay u radiyey marka see arrimahaas laysu waafajinaya waxaa laysu waafajinaya waxa weeye ibnu cabaas radi allahu canhuma siduu sheegay ibtidaau nusuulihi ayaa laga wadaa buu dhihi jiray shacbi isagu wuxuu dhihi jiray mise bilcagsi ba saasaan filaya in shacbi isagu wuxuu dhihi jiray leylat اlqadri buu soo degay jumlo isagoo ah ee degay muxuu ahaye min lawx maxfuudka uu kusoo degay oo bayt اlcizi uu kusoo degay marka ibn cabaasna wuxuu dhihi jiray waxaa bilowday nuzuulkiisaa bilowday sidan ah inuu dhihi jiraan filay وعn أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qال mن qاma ليلة الqدر إيمانا واحتisاaبا غفira lahu ma تqدma min dنبه xadiidkii رamaضaan qofkii tukada غufira lahu ma تqdma min dنbihi dhihi jiray aan marka dhawa soo maray qطco kamida weeyaan marka xadiidka طرفna halkaasuu ku wariyey طرفna halkan uu ku wariyey وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجuلا من أصحاaب أن رجاaلا من أصحاaب النبي صلى الله عليه ولي وسلم rag oo أصxaabtii nebiga ka mida رضي الله عنهم uruu waxaa la tusiyey manaam lagu tusiyey alla uu tusiyey سubحaanaه وataعaalى laylaة الqadr في الmanaam في السبع الأwaakhiri toddobada dambe toddobada dambe inay ku jirto ayaa loo sheego la ogeysiiyey ee hurdo loogu sheegay markaasi marka u qisoodeen u sheegay nebiga sal ly slam faqaala rasuulu llahi salى اllahu alay slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi araa ru'yaakum qad tawaaطa'at tawaaطa'at yani itafaqat waxaan u arkayaa ru'yooyinkiinanu inay isku waafaqeen fi sabci اlawaakhiri toddobada dambe faman kaana mutaxariyaha yani طaalibaha qofkii akii dalbaye ee raadinaya leylaة اlqadriga falyataxaraha fi sabci اlawaakhir ha ka raadiyo toddobada dambe muttafaqun calayh toddobada habeenee dambe ha ka raadiyo marka xadiidkan dambe isagu toddoba habeen buu ku soo koobay wa can caaishaةa radي allahu canha qaalat kana rasuulu الlahi salى الlه alay slm yujaawiru fi اlcashri اlawaakhiri min ramaضaan yujaawiru yani yactakif wuxuu ictikaafi jiray todobada tobanka dambe ee ramadaan wayaquulu wuxuuna dhihi jiray oo sababku ictikaafi jirayna ay ahayd inuu leylatu lqadrigaa raadin jiray bay ahayd oo wuxuu dhihi jiray taxaraw leylata alqadri fi lcashri alawaakhiri min ramadaan ka raadiya ka daydeya leylatu lqadriga tobanka dambe ee ramadaan muttafaqun calayh marka kanuna wuxuu ku soo koobay habeenka leylatu lqadriga la yidhaha tobanka dambe kiina tobankii toddoba ka mida buu kusoo koobay wa canhaa radia allahu canha ana rasuula اllahi sal l slm qaal taxaraw laylaة اlqadri fi اlwitri min alcashri اlawaakhiri min ramadaan rawahu lbukhaariy kana marka faa'iido kalu kusoo daray oo tobanka dambe inay intay ku jirto tobankaa marka habeenadeeda witriga ah ee habeenada tirada dhiman ah kow iyo labaatanka saddex iyo labaatanka toddobiyo labaatanka shan kuwaas ay yihiin ayuu sheegay isaguna وعنهa رضي الله عنهa qالت kاna رsuل الله صل سl إda dخل alcashru الأwاakhر wuxuu ahaan jiray markay galaan tobanka dambe ee min ramadaan axya الleyla habeenka oo dhan waa noolayn jiray oo waa soo jeedi jiray oo salaad buu soo jeedi jiray وأyqd ahlahu ciddiisana waa toosin jiray وjada وshad الmi'زar waana dadaali jiray oo guntiguu dhuujisan jiray متfq calayhi xadiidkaas waana soo marray oo sagaaliyo sagaashan lambarkaa ah baan kusoo marray kun iyo laba boqol iyo labaatan iyo saddexna waa ku imaan doonaa waana muttafaq caleyhi buu leeyahay laakiin waxaa ku jirta kelimo oo <clears throat> muslim gaar uu wariyay iyadoo muttafaq caleyhi aan ahayn oo waa kelimatu jadda kelimadaa waa jadda ah iyada muslim baa gaar u wariyay marka riwaayat lbukhaari iyadu waxaa weeyaan ayqada ahlahu wa shadd almi'zar shadd lmi'zarkaasna waxa looga jeedo labadii macano ixtimaali jiray iyo beydka shicirka ee loo soo delishan jiray iyo xagga horaan kusoo sheegay <clears throat> wa canha radي allahu canha qaalat kana rasuulu اllahi sal اه alay slm yجtahidu fii ramadaan maa laa yجtahidu fii غayrihi bisha ramadaan wuxuu dadaali jiray si aan u dadaali jirin biraha kale wa fi اlcashri اlawaakhiri minhu tobanka dambe ee ka mida ramadaanna maa laa yجtahidu fii غayrihi min baqiyati shahri rawaahu muslim وعنها رضي الله عنها قالت قلت يا رsuuل الله أرأyta bal iiga waran in calimtu أya laylaة laylaة الqadr haddii aan ogaado alla ii sheego habeenka ay tahay laylaة الqadr ma aqulu fiiha maxaan dhahaa haddaan ogaado habeenkan inay laylaة الqadr ay tahay oo calaamad iyo waxyaale aan ku ogaado qaala markaasuu wuxuu yidhi quulii allahuma inaka cafuw tuxibu اlcafwa facfu cani sidaas dheh haddaad ogaato habeenka leylat lqadr markaas sidaas macnaheedu waxaa weeyaan alla subxaanahu wa tacaala inuu ogeysiinayo ay suurowdo inuu ogeysiiyo leylat اlqadr qof aan nebi ahayn oo ummadda muslimiinta caadiga saalixiinteeda ka mid ah inuu marka ma ogaan karaysid ma aanu dhihin nebigu salى اllahu alيyه ali wasalam sida lagu ogaan karaana marka allon baa og inay tahay manaam qofka lagu tusiyo inay tahay in anwaar iyo waxyaalaha sidaasa dadka qaarkood arkaan bay yidhaahaan sidee eh, alimaam eh, nawowi naftiisa lagu sheegay eh, tarjamadiisa lagu sheegay in calaamadii nebigu sal alay slm ku sheegay ee xadiidkii ubay bni kacb iyo lagu ogaanay si uun marka uu ku ogaadaba qofkii ogaada caawa inay leylatulqadr ay tahay waa inuu dikrigan kada isaga abadiyo allahuma inaka cafuwun tuxibu اlcafwa فاعف عني رواه الترمذي وقال xadيiث xasن صحيح وهو كما qال waa صحيح wey xadيiثka صححه في صحيح الجامع الصغير bاب فضل السواك وخصال الفطرة يعني بقية خصال الفطرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس haddaanan ka baqaynina ummadayda dhiba buuhi mise wuxuu yihi inaan dadka dhiba haddaanan uga baqaynin la amartuhum waxaan amri lahaa bisiwaaki rumay baan fari lahaa maca kulli salaatin salaad walbabada jirkeeda salaad walbabada inay rumaydaan yaan fari lahaa marka macnuhu waxaa weeye marka ma aanu farin oo waxaanu u farinna waxaa weeyaan ummadda turidu u turaayo ee dhibka uga baqaayo weeyaan marka amarkaa uu sheegayana wa amru iijaab waa ku waajibin lahaayo farad baan kaga dhigi lahaa salaad walbaba kolkay tukanayaan inay rumaydaan muttafaqun calayh wacan xudayfata radia allahu canhu qaala qaala kana rasul lah sal ly slam rasuulka alle wuxuu ahaan jiray idaa qaama min annowm kolkuu hurdo ka soo tooso yashuusu faahu bisiwaaq wuxuu aftiisa marmarin jiray cadaygu marmarin jiray markuu daasoo kale qaadaba waa rumayan jiray habeenkii marka hadduu dhowr goor soo tooso kol walbaba waa rumayn jiray oo waxaa loo diyaarin jiray rumayga madaxiisa hortiisa loo dhigi jiray iyo welku kuwaysa qaadanayo muttafaqun calayhi ashawsu shawska oo laga keenaya shuusda waxa weeye yadluku yudal addalku waa marmarinta wax shay la marmariya baa la yidhaaho shaws lagu magacaabo xadiidka caaishana waa kii uu ahaa kolkuu gurigiisa soo galo muxuu ku bilaabi jiray kolkii la weydiiyey waxay tiri rumay buu ku bilaabi jiray marka rumaygu aad u badin jiray nebigu salى الlahu عalيه wali wasalam ummaddiisana aad iyo aad u faray inay rumayga ay laazimaan ku dadaalaan والصلاaة والسلام على رسuuل الله وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد فإن هذا هو الشhريط الواحد والخمسون من أشhرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه ونفع المسلمين بعلومه wuxuuna ka bilaabmayaa شhريطkan kadu xadيiثka رقم ألف ومية وخمسة وخمسين dhexdiisuu ka bilaabmaya xadيiثka أبي هريرة ee ka warramayey rawaaxil aljumca ka warramayey iyo saacad walbaba qofka tagaayo waxa uu leeyahay ku saabsana kaasuu ka bilaabmayaa awaakhirtiisa marka wuxuuna sheegay saacadda hore qofkii jumcada yimaadaayo maalinta saacaddeeda hore inuu la mid yahay sidii qof neef geela sadaqaystay oo kale saacadda labaad qofka aadaana neef lo-a qof muxua qurbaansaday yani ku sadaqaystay oo kale inuu la mid yahay ta saddexaadna uu la mid yahay wangeesa leh ta afraad ay u la mid tahay digaagad ta shanaadna ay eh, la mid tahay qof sadaqaystay ukun <clears throat> marka wuxuu leeyahay faidaa kharaja alimaamu imaamku mar hadduu soo baxo oo shanaad la dhaafo oo imaamkii uu gurigiisa ka soo baxo oo soo galo masjidka xadarat almalaa'ika malaa'igtu waa soo gelaysaa waa imaanaysaa yastamicuuna adikra iyagoo oo wacdiga dhegaysanaya khudbada muttafaqun calayh malaa'igtu waa timaadaa marka uu leeyahay xadiid kale ayaa caddaynaya oo inay malaa'igtu aroorta jumcada ah kusoo jarmaadayso masaajidda kusoo jarmaadayso oo masaajidda albaabadeeda ay taagayaan iyagoo warqado iyo qalmaan wata markaasay dadka qorayaan siday u kala yimaadeen qof walba saacaddu yimid bay sajilayaan oo u agtirinayaan hebel hebel oo kadaa ah wuxuu yimid saacad heblaayu yimid saasay u qorayaan marka kolkuu malag kolkuu soo galo imaamku soo galo waa ka imaanayaan albaabadii ay taagnaayeen oo gudahay soo gelayaanoo mimbarka hareerihiisa iyay fadhiisanayaanoo wacdigay dhegaysanayaan muttafaqu calayh qowluhu gusla aljanaaba ay guslan ka gusli اljanaabati fi sifa sifada oo tacmiimka jidhka oo dhan lagu camimayaa mid kula mida saasuu ka wada inuu janaabo maxaa ka qubaysanayo waxba daruuri ma ahee ama janaabaha ku jirto ama yayna ku jirine waa inuu sida janaabada looga qubaysto oo kale uu u qubaysto kolkuu jumcada u qubaysanayo wa canhu radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam dakara ywma aljumca maalinta jumcadeed buu soo hadal qaaday faqaala wuxuuna yidhi fiiha saacatu laa yuwaafiquha cabdu muslimu wahuwa qaa'imu yusalli yas'alu اllaha shay-an ilaa acطaahu iyaah waashaara biyadihi yuqalilhaa muttafaqun caleyh waxaa ku jirta saaca ee maalinta qiyaamaha ah ee maalinta jumcada ah saacad oo aanu waafaqaynin addoon muslima oo taagan oo tukanaya oo rabbigii wax su-aalaya wax weydiisanaya ilaa alla waa un siiyaa wax kasta waxasu haade wa ashaara biyadii gacantiisana wuxuu ku ishaaray farihiisa xaaradooda uu ku ishaaray inay mid yar tahay saacad yar inay tahay uu ku ishaaray oo suulka ayuu saaray faryarada darafteeda caaradeedu saaray yani waqti gaaban wey saacatulijaaba marka saacaddaa la yidhaahayo saacaddaa la sheegayaana ma aha saacaddan hadda la yaqaano ee ka kooban dexdinka daqiiqi iyo waxyaalaha ka kooban ma aha ee waxa weeye saaca zamani yani waqti weeye carabta mxuha waqtigii kastaba saacad bay dhahaan marka waqti gaaban inuu yahay ayuu sheegay mutafaqun calayh waqtigaasu goorta uu yahayna xadiidka soo socday xadiidka abi muusa ah iyo xadiidka kale ee xadiid kale ayaa sheegaysa can abi burdata bni abi muusa alashcariy radia allahu canhu qaala qaala cabdullaahi bnu cumara radia allahu canhuma cabdullaahi bni cumar baa wuxuu yidhi abu burdaale asamicta abaaka yuxadiثu can rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wali waslm fii sha'ni saacati اljumca ma maqashay aabbaha isaga oo ka warramaya rasuulka ale sal ly slm ka warinaya wax ku saabsan saacadda jumcada ku jirta ee saacatulijaaba ha la yidhaah qultu markaasaan waxaan idhi nacam hayo waan maqlay samictuhu yaquul isagoo le baan maqlay samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyه wali slm rasuulka allaan maqlay yaquul isaga oo leh hiya maa bayna an yajlisa alimaamu ilaa an tuqda الصalaaة rawahu muslim iyadu waxaa weeye saacaddaasu inta u dhaxaysa markuu imaamku mimbarka ku fadhiisto ilaa salaada la dhammaynayo intaa u dhaxaysa oo dhanna ma wada ah yani intaas waqti yar oo ku dhex jira weeya intaasuma yare xadiidkankadu waa waxa weeye muslim baa wariyey xadiidkan laakiin wuxuu ka mid yahay xadiidta axaadiidta saxiixa muslim ku jirta ee la duray buu ka mid yahay oo bacdu alxufaad ay dureen uu ka mid yahay abulxasan الdaara qudni raximah اllahu tacaala abulxasan الdaara qudni wuxuu leeyahay kitaab uu ku magacaabay التتبع والإلزام uu ku magacaabay oo yani uu kaga hadlayo صaxiixaynka axaadiidtooda axaadiid ay ka tageenna wuu haleeshiiyaa axaadiid ay sheegeenna wuu dura axaadiidta marka uu abulxasan الdaara qudni iyo kayrkoodba ay dureen yuu ka mid yahay oo waxay ku dureen inqiطaac iyo iyo biraab bay ku dureen yani waxay leeyihiin sida sawaabkihi waxaa weeyaan waxa weeyaan inuu hadalkankadu yahay abuabu abu burda hadalkiisa abu burda sidaa ku jawaabay mooyaane abu muusa nebiga ka wariyey salى اllahu alayhi waali wasalam aan ahayn marka wuxuu ahaa inuu yidhi hiya maa bayna isagaa sidaa yidhi aabbahay baan ka maqlay rasuulkaan ka maqlay sidaa isagoo aan dhihin uu yidhi hiya maa bayna an yejlisa alimaam calى almimbar yani ilaa an tuqda الsalaa wuxuuse leeyahay xadiidkan axaadiid kale oo fara badan baa iyadu jirto oo iyaduna saxiix aho sheegaysa inay saacadaasu ay tahay bacd alcasr bacd alcasr inay tahay xadiidka badankeedu waxay sheegaysaa inuu yahay bacd alcasri halkan kada xadiid ayaa isagu sheegaya inay tahay waqtigaas ay tahay sheegaya waana xadiid daahirkiisu saxiix uu yahay laakiin axaadiidta laطaaniya bay kolley ka mid tahay saxiixeynka ku jira axaadiidta saxiixeynka ku jira ee la طacniyeyna kuwooda kale in la طacniyin darajadooda ma gaadhsiisna وعn أws بn أwsi radي الlه عanه qaal qaala rasuulu الlahi slى الlه عalيه wali وsلم ina min afdali ayaamikum yowma aljumca maalmihiinna inta u fadli badan waxaa ka mid ah maalinta jumcadeed way ka mid tahay marka ilan maalmo kaleo iyaguna fadli badan baa jira oo yowmu carafa iyo yowmu naxri iyo ayaamahaasa iyaguna jira laakiin usbuuc ahaan marka la fiiriyo sanad ahaan marka la fiiriyo mooyaane afdalu ayaam usbuuc waa maalinta jumcada ah shakilaan iyagu faaksiruu calaya min asalaati fiihi badiya salaada aad igu salliyaysaan maalintaa jumcada ah faina salaatakum macruudatun calay salaadiinna waa la iisoo bandhigaya waa laisoo gaarsiinay waa la gaadhsiinaya malaa'ig baa alla u wakaashay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam oo soo gaadhsiinaysa ummaddiisa salliga ay ku salliyayso rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidkan marka waa sidaa uu sheegay oo صaxiix weeyaan oo صaxaxahu sheikh اlalbani fi saxiix jaamiع صغيir wa صaxiix ibn khusayma wa صaxiix الtarغib والtarhiib wغayriha baabu istixbaabi sujuudi الshukr cinda xusuuli nicmaة ظaahiraة aw indifaaci baliyaة ظaahira waxa weeyaan tano marka sujuud shukri ayuu ka hadlayaa xadiidkan soo socdaa sujuudu shukrina waxa weeyaan sujuud lala yimaado hal mar uun ah oo lala yimaado aan lahayn xidhasho iyo salaamu naqsi iyo waxba toona aan lahayn oo lala yimaado kolkii qofka nicmo daahir ah uu helo nicmo daahirana marka wuxuu leeyahay nicmata allah had iyo goor waa ku dhex jiraayo laxdana kama kaaftoomi kara nicamta alla subxaanahu wa tacala nagama marna wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha marka nicmo cusub oo nicmooyinkiis awal hore qofku uu haysta aan ahayn oo nicmo weyn oo daahira ah markuu helo kolkaasaa waxaa sunno ah inuu sujuud la yimaado kolkii uu <clears throat> dhibaato weyn oo ku soo beegantay alla uu garab mariyana iyadana sida oo kale weeya can sacdi bn abi waqaasin radia allahu canhu qaal kharajnaa maca rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh wali wslm min makata nuriidu اlmadiina rasuulka alla sala اllau alay slm jirkiisa maka ka soo baxna anagoo madiina ku soconna falamaa kunnaa qariiba min caswaraa meesha caswara la yidhaaha meel ku dhow kolkaan joogno nazla degay uma rafaca yadayhi gacmihiisoo kor u qaaday fadacaa allaha saaca saacad buu alla baryaayey uma khara waa dhacay saajidan isagoo sujuudsan buu sujuud la dhacay famakasa طawiilan muddo dheer buu joogo oo sujuudi ku nagaa uma qaama waa kacay oo farafaca yadayhi saacatan gacmuhu saacad kor u hayay uma khara saajidan facalahu halaaan sidaasuu saddex goor yeelay oo hadba intuu sujuud dheer la dhaco oo haddana gacmaha kor u qaaday ducaynaya kolkaas sujuud kale haddana la dhacay wa qaala wuxuuna yidhi kolkii la weydiiyey innii sa'altu rabbii rabbigay baan su'aalay rabbigay baan baryay oo washafactu liummatii ummaddaydaan u shafaaco qaaday faacطaanii hulua ummatii ummaddayda huludkeedu i siiyey fakharajtu saajida lirabbii shukra rabbigay baan sujuud ula dhacay shukri daraaddi uma rafactu ra'sii madaxaygan kor u qaaday fasa'altu rabbii liummatii faacطaanii hulua ummatii ummaddayda huludkeeda kale u siiyey yani naartu iga badbaadiyo jannadu iigu ballan qaaday fakharajtu saajidan lirabbii shukra uma rafactu ra'sii fasa'altu rabbii liummatii faacطaanii ثuluث alaakhar alaakhir huludkii ugu dambeeyey yuu i siiyey fasajadtu fakharajtu saajidan lirabbii rawaahu abu daawuud xadiidkan abu daawuud baa wariyey waana xadiid daciif ahoo ضacafahu sheikh اlalbani fi ضaciif jaamiع الصغيir wa irwa اlhaliil wa silsilaة اlaxaadiiث الضaciifa wa daciifi sunani abi daawuud intaba iyo kayrkaba uu ku daciifiyey marka xadiidkanu daciif weeyaan laakiin waxaas way sugan tahay in sujuudu shukrigu ay sunno tahay xadiid kale iyo aahaar kale oo uu ka mid yahay xadiidkii kacb ibni malik een soo maray ee dheera lambarkiisu uu ahaa labaatan iyo kow xaggii toobada aan ku soo maray kaas iyo xadiid uu ka mid yahay ayay ku sugan tahay sujuudu shakriga sunanimadeedu kan xadiid daciifa weeyaan baabu fadli qiyaami اleyl qiyaam اleyl waa salaada habeenkii ah habeenkii salaada la tukanayo cishaha wixii ka dambeeya taasaa qiyaamu leyl la yidhaahaa tahajudna waa la yidhaahaa laakiin tahajudku isagu wuxuu ku khaas yahay in hurdo laga soo tooso qofku kolkii intuu seexdo uu soo tooso uu kolkaa salaad uu tukado taasaa tahajud la yidhaha haddii ase qabla qabla noom ay tahay iyadu salaatuleyl iyo qiyaamu leyl iyo un mooyaane lama yidhaaho tahajud baabu fadaan qaala allahu tacaala wamin alleyli fatahajad bihi wamin alleyli habeenka qaarkiina habeen oo dhan ma wada hayan fatahajad bihi kusoo jeed kusoo jeed qur-aanka yani naafilatan laka ziyaado isagoo ku ahoo tahajudkaas uu ziyaado kaaga yahay salaadaha faradka iyo acmaashaada kale casaa an yabcaaka rabuka maqaaman maxmuuda waxaa suurowda ood mudan tahay inuu rabbiga ku istaajiyo meel lagugu mahdiyo khalqiga oo dhan ay kugu mahadiyaan kaasuna waxaa weeyaan maqaamka maxmuudka ee la sheegayo sida uu ku fasiray xadiidu jaabir oo shafaacada ku saabsanaa waa shafaacada cudmada ah shafaacada cudmada ee khalaa'iqda oo dhan wada gaaraysa aakhire markii laisugu yimaado ee ambiyada alle calayhim asalaatu wassalaam ru'asadoodii ay cudur daartaan aadam iyo nuux iyo ibraahim iyo muusa iyo ciise kulligooda cudur daartaan oo midantada anigu ninkii mudnaan miihe uu nin weliba yidhaaho kolkaasuu rasuulkeena sala allahu alيyh waali waslm marka loo yimaado ayuu dhihi doonaa ana ana laha markaasuu khalqiga alle uu shafacaqaadaya laga aqbalayaa in khalqigaa la kala xukumo oo qofba meesha uu mutay la geeyo oo mowqifkaa ku dheeraaday ee dadkii aada ugu dhiboodeen laga kala diro kolkaasaa marka fadligiisu aad iyo aad uu u muuqanaya calaa jamiici alambiyaa warusul uu ka leeyahay calayhim asalaatu wassalaam marka khalqigoo dhanina ay wada ammaanayaan oo fadligiisa loo muujinaya wa qaala tacaala تتجافى جuنوبهم عن الmadaaجiع تتجافىa waxay ka fogaanaysaa madaajic junuubuhum dhinacyadoodu can الmadaajici gogolaha ayay ka fogaanaysaa yani habeenkii bay gogosha ka tegayaan oo ay tukanayaan wa qaala tacaalى kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun habeenkii wax yar oo habeenkii ka mid ayay seexan jireen yani intiisa badan way soo jeedi jireen oo salaad bay kusoo jeedi jireen waay وعn <clears throat> caaئiشhaةa رadي الله عanهa qaalat kana النabiyu slى الlه عليه وalي وsلم yaquumu min الleyli xatىa tatafطra qadamaa habeenkii buu taagnaan jiray oo salaad u taagnaan jiray ilaa ay gondihiisu ka dildilaacaan faqultu lahu waxaan ku idhi lima tasnacu hada ya rasuula allah maxaad saa u yeelaysaa waqad gufira laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar dembigaaga kiisii hor iyo kiisa dambaba waa lagu dhaafaye maxaad sidaa u yeelaysaa qaala markaasu wuxuu yidhi afalaa akunu cabdan shakuura oo kolka miyaanan ahaanaynin addoon shukri badan yani addoon shukri badan baan ahaanayaa weeyaan mutafaqun calayhi وcan اlmugiiraةi bni shucbata radia allahu canhu naxwuhu mutafaqun caleyh isaguna weeya sidan oo kale ayuu wariyey almuwarat bnu shucbana sidan caaisha ay warisay in rasuulka salى اllahu alيyه wali wslam uu taagnida dheeran jiray oo qiyaamuleylka uu dheeran jiray ilaa uu iyo marka sidan la yidhi iyo wuxuu ku jawaabay xadiidkana waan soo marray oo raqم ثamaaniya و تisciin yaan ku soo marray وعan عaliyi radي allahu canhu ana النabiya slى الlه عalيه wslam طarqahu وfaaطimaةa leyla waa u yimid nebigu sal isaga iyo faatimo oo habeennimo u yimid habeenimo usoo gargaraac yani duruqna waa kaan soo maray in habeen imaatinka duruq lagu magacaabo faqaala markaasu wuxuu yidhi alaa tusalliyaan miydaan tukanaynin shanqadhooduu dhegaystay oo marka wax iyo gurigooda kasoo soo baxaysa iyaguu waaye oo markaasuu toosiyo uu yihi miyaad jeegtaan weli miyaydan tukanaynin mutafaqun calayh wa طaraqahu ataahu leylan xadiidku marka tatimu lahay tatimadiisu waxaa weeyaan inuu cali yidhi radia allahu canhu yaa rasuul allah gacantayadu waxaan ujeedaa naftayadu gacanta alley ku jirtaayo markuu doono isagaa na soo toosinaya markaasu wuxuu le nebigu sal ly slm wuu noqday oo naga tegay oo naga aamusay markaasaan maqlay isagoo sii noqonayo sii socdo oo bawdada gacanta ku gargaraacayo oo leh wa kaana alinsaanu akara shayin jadala markaas waxaa weeye sidaas macnaheedu rasuulku salى اllahu عalayhi waali wasalam naftiisa keliya uun uma tahajudi jirine waa toosin jiray ahalkiisana oo salaada marka salaatuleilka ayuu ku baraarujin jiray gabadhiisi iyo ninkeedii oo isaguna walaalkii ah uu nebigu marka sala اlه alay slm salaada sidaa ugu toosinaya wa can saalim bni cabdilwa kaana soo maray caaishana radia allahu canha xaggii witriga kolkuu witrigu u haro inuu toosin jiray oo kacoo witriga tuka uu ku dhihi jiray marka la gaadho tobanka dambe ee ramadaanna waa arki doonaa inuu dadkiisa oo dhan hurdada ka toosin jiray وعn saalim bn cabdالlahi bni cmr radي allahu canهuma radي allahu canهum can abiihi cabdullahi bni cmr weeye ana rasuul اlah sl slm qaal nicma الrajulu cabdullaahi low kaana yaquumu min alleyl ninku nin wanaagsan weeyaan cabdullaahi ahe haddii uu habeenkii tukan lahaa qaala saalim saalim baa wuxuu yidhi isaga oo ka warramaya marka cabdullaahi siduu u qaatay hadalkaas nebiga sal lla alay slam ee ugu camal falay iyo wuxuu yihi fakaana cabdullaahi bacda dalik intaa wixii ka dambeeya hadalkaa u nebigu salى اllahu alيyه wali slm uu yidhihe hadduu habeenkii tukanayo nin fiican buu ahaan lahaadaa wuxuu yidhi laa yanaamu min alleyli ilaa qaliila habeenkii wax yar mooyaane ma seexan jirin muttafaqun calayh eh, xadiidku sabab buu lahaa sababkaasu waxa weeyaan cabdullahi bni cumar baa wuxuu yidhi radia allahu canhu waxaan ahaa nin dhallinyaro ahoo doob ahoo masjidka rasuulka alla salى allahu alيyh waali wasalam seexda waa intaanu weli ahl aanu yeelanin markaasaa nebigu sala allahu alayh waali wasalam markuu salaada subax tukado yuu dadka wuxuu weydiin jiray xalay wax ku riyooday ma jira markaasuu qofkii wax arkay uu qisoon jiray kolkaasuu nebiguna sala alla alay slm wuxuu alla ka tuso uu ku fasiri jiray markaasaan waxaan jeclaystay inaan wax ku riyoodo aan uga warramo nebiga sala allahu alayh waali wasalam oo ii fasiro markaasaa waxaan ku riyooday anigoo hurdo oo muxuu ahaa ay ii yimaadeen laba nin ii yimaadeen ay toosiyeen oo oh, say labada gacmoodi qabteen ay naarta dusheeda i geeyeen markaasuu ka warramay naarta iyo siday ahayd iyo sidii ceel dhisan oo kale wax sidaas inay tahay oo weynankeedii iyo waxaasuu ka warramay markaasaan waxaan dhahayay buu leeyay acuudu billahi min annaar acuudu billahi min annaar marka mala kaloo saddexaad baa intuu la kulmay ayuu yidhi sii daaya ninkan kadu waxaa weeye kuwa ay sacaada u horamartay isagoo calooshii hooyadii ku jiree ahlu naar ma ahee sii daaye oo iga fakriyey markaasna waxaan haddana arkay buu leeyahay aniga oo qidca min alqumaash good yar calal gacanta ku haysto oo jannada dhexdeeda hadba meeshaan doono ay iila duulayso maradaasu markaas yaan xabsa ayaa qisadaa u sheegay xabsaa nebiga u sheegtay radiallahu canha markaasuu nebigu salى اllahu عalيyه wali waslm xadiidkan hadalkan kada uu yidhi nicma الrajulu cabdullaahi low kaana yaquumu min alleyl cabdullahina marka sidaas intii ka dambaysa ugu camal falay وعn cabdاللahi bni cmr bn الcاaص radي allahu canهuma qaal qaala rasuulu الlahi sal اه عlay slm ya cabdالlahi laa tkun mثla fulani kana yaquumu min alleyli fataraka qiyaama الleyl mutafaq عalayh waana laba goor baynu soo maray oo sitmiya اثنaan وتisciin iyo miئة arbaca وخamsiin ba waan ku soo maray وعn ibni mascuudi radي allahu canhu qaal dukira cinda الnabiyi slى اllahu عalيyه wali wsلم rajulu naama laylaة xatىa asbax waxaa lagu sheegay nebiga alle salى اllahu عalيyه wali wsلم agtiisa oo looga warramay nin habeen hurday ilaa uu waagu uga baryay aan salaatuleilba u toosin ninkaasuna ibnu mascuudka naftiisu ahaa baa la yidhaha was asturaya qaala markaasu wuxuu yihi daka rajulu baala الshayطaanu fii udunayhi aw qaala fii udunihi ninkaasu waa nin shayطaan labada dhagood kaga kaajay buu yihi mise wuxuu yihi waa nin uu shayطaan dhegta kaga kaajay muttafaq calayh shayطaan baa dhegta kaga kaajaydaasna wax mancinaya inuu xaqiiqadiisi ahaado qumaati kaadi qumana ugu shubay wax anfiyayaa ma jiro laakiin mufasiriin shuraaxdu laba ixtimaal bay ku baneeyaan inuu xaqiiqadiisa uu yahay oo shayطaanku uu qumaati ugu kaajay dhegaha ugaga kaajay oo kolkaana aan la dhihi karaynin muxuu u dareemi waayo oo qoyaankeeda isugu arki waayo leanno xaaladiisu shayطaanka xaaladiisu xaaladeenna oo kale maha waa umuur haybi ah shayطaanka iyo wixii ku saabsanoo wixii laga sheego allihi rasuulkiisu ay ka sheegaan in la rumeeyay ay waajib tahay midda kalena waxaa weeye inuu ka warramayo ciyaarta uu ku ciyaaray ee uu qaatay ee uu xalay oo dhan uu ku xoog roonaaday inuu ku shabahayo nin maxaa shaytaan uu dullaystay oo dhagax kaleeto oo kalaadi kaga shubay laakiin kollayba wixii allihi rasuulkiisu ay ka warramaanay waxyaalaha sidaas oo kale inaga caqligeenna uu gaari karaynin ah in ah, wili waxba toonama in xaqiiqadiisa loo qaato xaqiiqadaa inuu arrinkaasu arrin xaqiiqi oo dhacay uu yahay laakiin kayfiyadiisa allihi rasuulkiisa loo daayo وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuuل الله صل ل سلم qاaل يعqد الشhayطاaن عlى qاaفية رأسi أxadiكم إida huwa naama ثaلاثa cqد wuxuu ku guntaayaa shayطaanku midkiin qalbigiisa madaxiisa qadaadkiisa marka uu seexdo yuu saddex guntimood ku guntahaya yadribu uu kor saarayo calىa kuli cuqdatin guntin walbaba calayka laylun طawiilun farqud sidaasuu marka yani uu gelinayaayo uu fahamsiinaya habeen dheer baa kaa dambeeya iska jiif fain istayqada hadduu soo tooso fadakara allaha tacaala alla uu xuso oo subxaana allahi iyo laa ilaaha illa allah iyo wax la mida iyo qul huwa allahu axadun aqriya iyo wax kale aqriya iyo dikriga uu nebigu sal allau alيyh wali slam uu kolkuu isrugu aqriyi jiray oo uu sheegay qofkii aqriya waxaa la siinayana soo socda insha allah imaan doonana uu aqriyo wuxuu sidaasa dikri alla uu ku dhawaaqo in xallad cuqda guntin baa furanta fa in tawadaa hadduu weyse qaatana in xallad cuqda guntin kalaa furanta fain sallaa hadduu tukadana xallad cuqaduhu guntimihiisii oo dhan waa wada furmaayaan faasbaxa wuxuu waa beriisanayaa nashiiطan طayiba nafs isagoo nashiid ahoo naftiisu ay faraxsan tahay ayuu waa beriisanayaa wa ilaa haddii kalese oo aanu sidaa yeelin asbaxa wuu waa beriisanayaa khabiiثa nafs isagoo naftiisu ay xun tahay oo wax naxsan oo culus oo sidaas oo hahamsanayo oo jinjimicsanayo oo kaslaana oo wahsanaya mutafaq عalayhi qaafiyat الra'si aakhiruhu meesha ugu dambaysa waa qadarka weeyaan marka sida uu ugu guntaayay iyo xarigaas iyo meeshuu ka keenay iyo waxaasna wax inaan isku shuqlinno mutay ma aha e waxa weeyaan waa ina aliya rasuulkiisa aan u dayno وعn cabdاللahi bni سlاam radي الlه عanه أن النبy صلى اه عليه وسلم qاala أyuha الناas أطعموا الطعاama أfشhوا السلاam وأطعموا الطعاama وصلوu bالleyl والناasu نiyam تdخلوu جنة ربكم بسلاam waa markii ugu horeysay uu yimid ee madiine uu yimid ee dadku xaggiisa ay u soo bilaameen oo isna soo raacay oo aan maqlay buu leeyahay isagoo nebigu sal ly slm dadka sida uu wacdiyayo oo leh wardadyahow salaanta badiya oo cuntada bixiya oo habeenkii tukada isagoo dadku ay hurdaan jannada rabbi baad ku gelaysaan nabadgelyo ku gelaysaan salaam baad ku gelaysaan marka yani salaamtii bimacnaa salaama min alaafaat wa min alcuyuub wاlciqaab inay tahay iyo salaamta malaa'igta iyo ay salaamaysa iyo man ahlujannahiisa salaamaya rabbi uu salaamayo taa inuu yahayna waa iska suurooda rawaahu التirmidiي وqاala xadiiث xasn صaحيiح huwa kama qaal xadiidku xadiid صaxiix wey صaxaxu sheikh الألbani fi صaxiix sunan ibni maaجة wa صaxiix jaamiع الصغيir wa صaxiixi silsilaة الxadiiث صaxiixa wa mishkaat الmaصaabiح wa mxua fiqhi الsiirة inta oo dhan ba waa ku saxiix yeelay waa xadiid صaxiixa <clears throat> axaadiida ku saabsan ifshaaء الsalaam ifshaaء الsalaam axaadiida ku saabsan waxaa aad iyo aad buu qofku uga helayaa oo inuu mxua ku noqdo ay ugu wanaagsan tahay kitaabka mxuahay صaxiix الjaamiع الصغيir ayaa xadiidka uu nebigu عalيه الصلاaةu وaسلام salaamta in la badiyo u faray aad u sheeg sheegayo وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم soom waxaa ugu fadli badan intii ramadaan ka soo hadhay ramadaan isagu isaga soom oo dhan ugu fadli badan oo isaga waajib weeyaan waajibkuna sunnada waa ka fadli badan yahay ee waa bisha muxaram bisha zaka ay soomaalida ay u yaqaanaanee sanadka carabiga ihuu ku bilaabmo bishaa soomkeeda ugu fadli badan bishaana maalmaheeda waxa ugu fadli badan yowmu cashuuraa oo maalinteeda tobnaad ah salaadna waxa ugu fadli badan inta faradkaa shanta faradka wixii ka soo hadhay salaatuleilka ayaa ugu fadli badan rawaahu muslim waxaana ku imaan doonaa alfu miatain sita wa arbaciin wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya sal ly slm qaal salaatu اleyli mahnaa mahnaa salaada habeenku waa laba laba laba laba ragcadood baa loo tukadaa faidaa kifta faawtir biwaaxida faidaa kifta subxa waaga markaad ka baqdo inuu kugu baryo ee waag uu soo dhow yahay markaa la hal ragca ku khatim oo witri uga dhig rawaahu eh, muttafaqu calayh <clears throat> mathnaa mathnaadaasna waxa loogala jeedo waxaa fasirtay riwaayo muslim uu leeyahay oo waxay ku fasirtay annahu yusallimu bacda kuli rakcatayn labadii ragcadoodba inuu ka salaam noqsado labadii ragcadoodba inuu ka salaam noqsado taasaa mathnaa mathnaada laga wada xadiid kale oo uu warinayo النسائي isagu wuxuuba dhahayaa صلاaة الleyl والنahaari mثnى mثnى marka inkasta oo النسائي isagu والنahaaridaas uu leeyahay غalط weeyaan haddana qalad ma aho oo e, sheekh alalbani iyo kayrkiiba waxay way saxiix yeeleen iyada nafteeda marka marka salaada sunnada ah sida ugu fiicanu ama tu habeen ha ahaato ama tu maalmeed eh waa in laba laba ragcadood loo xidho laba laba ragcadood looga baxo wa canhu radia allahu canhu qaala kana الnabiyu sal ly slm yusallii min alleyli mathna mahnaa habeenkii wuxuu tukan jiray laba laba ragcadood buu tukan jiray wayutiru biragca ragcadna waa ku witran jiray xadiidkaasu <clears throat> wuxuu ku soo horomaray isaga naftiisu alf wa miئة wa sita وعن أنس رضي الله عنه qال kاna رsuل الlhi صلى الله عليه وسلم يfطر min الشhهر bishii waa afuri jiray oo maalmo badan isku xigtuu afuri jiray xatىa nadunna an laa yasuuma minhu ilaa aan uga malayno inaan waxba ka soomaynin oo bishan oo dhan waa wada afuraya aan isnidhaahno wayasuumu waana soomi jiray yani bilaha qaarkood xataa nadunna an laa yuftira minhu shay-an ilaa aan uga malayno inaan waxba ka afuraynin oo bisha ramadan uu ku dhammaysanayo marka laakiin bil uu soon la-aan ku dhammaystay iyo bil uu soon ku wada dhammaystay oon ramadaan ahaynina ma jirto wa kaana laa tashaa-u waxaad aydkaadan doonin an taraahu inaad aragto min alleyli musalliyan iyo isagoo tukanaya inaad aragto ilaa ra'aytahu waadun arki jirtay walaa naa'iman isagoo hurda inaad aragtana ma aadan arki inaad doontana aragtana ma aadan dooni jirin ilaa ra'ayta waad arki jirta rawaahu albukhaariy yani waqtiga aada isidhaaha waqtigan kadaa laylaha rasuulka sala allau alay slam uu tukadaa ku fiicnaan lahay waa tukanayay inuu waqtigan hurdaa ku fiicn waa hurdaayay marka sidii uu kula dardaarmay cabdullaahi ibnu ibnu camr ibn alcaas buu yeeli jiray